bismi illaahi الرحمن الرحيم alxamdu لله rabi اlcaalamiin wausalii wausalim على almabcuudi raxmata lilcaalamiin wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu athaalid ama ka saddexaad ee ka mid ah waxyaalaha weysada jebiya waa iltiqaa'u basharatay rajulin wamra'atin qof rag ah iyo qof dumar ah jidhkooda istaabashadooda weeye qofkaa ragga iyo qofkaa dumarka ahoo kabiirayni waaweyn oo ajnabiyeyni isgaya min khayri xaa'ilin wax kala teedah iyadansan jirinna ay ku kulmaan labadii jir waxaynu ku soo guda jirray oo xalay cashirka uu ku istaagay asbaab alxadat culimmadu waxay yidhaahdaan ama u baabaystaan ama nawaaqid ulwuduu ay baabaystaan asbaabulxadadkaana aada u fara badan inay baabaystaan nawaaqid ulwuduuna waa la yidhaahdaa weysada waxa jabiye weeye weysadii aan soo weysaysanay shuruudeedii ilaalinay ilaalinay furuudeedii ilaalinay sunankeediina insha allah meelo kalena aan ku ilaalin doonno haddana aan ilaalino weysadaa waxa jabiye waa afar arrimood laba arrimood ayaynu xalay ka soo hadalnay oo ahaa labada wado wixii kasoo baxa weysada wuu jebiyaa manida ayaa laga soo reebay waxaa kaloo aan soo sheegnay caqligii iyo maankii iyo garaadkii haddii uu tagana weysadii way jabtaa waxaynu ka soo reebnay qof salmuggii u fadhiya oo sidaana ku seexday masalada saddexaadee xalay cashir ku istaaga waxay ahayd laba qof inay istaabtaan laakiin laba qof uun ma aho shan shardi baa u xiran xale afar baynu ka dhignay soo mahayn matniga laftirkiisaan shan ka soo saarayn hal kaste waxaan ka soo saaraynaa shar iltiqaa'u basharatay waa shardi rajulin wamra'atinna waa shardi kabiiraynina waa shardi kaloo saddexaad ajnabiyeynina waa shardi afraad min hayri xaa'ilinna waa shardi shanaad shardiga koowaad waxaa weeyaan waxaan ka dhigaynaa qof rag ah iyo qof dumar aha oo istaabtay meesha maxaa kaaga baxay laba rag hadday istaabtaan laba dumar haday istaabtaan meesha kuma jirto waxaan rabaa rajul iyo mara shardiga labaad waxa weeye waa inay istaabato basharadu jirhku waa inuu istaabto diirku waa inuu istaabto markaynu basharo dhahno waxaa bixi dhahna waxaan jir ahayn tintii haddii aad ka taabato haddaad iligii ka taabato haddaad cididii ka taabato waxaasoo dhan ma soo gudagelayaan bashara marka jir baa la rabaa inay istaabtaan shardiga saddexaad waxaa weeyaan kabiirayni xale waxaynu dhahnay kabiirayni waa dad gaadhay xaddu shahwa marka kabiirka meeshan iyo kabiirka abwaabta kale kaafiya kala dheeri kala duwan kabiiraynka waxaa laga wadaa dad xaddu shahwa gaadhay welibana xaddushahwada waxaynu dhahnay waa cinda dabaaci saliima haddii laakiin qofka uu hallaabo maskaxdiisii ay kharowdo ee nooc kale uu yahay ama afkaar kale uu xambaarsan yahay ama nooc kale uu yahay wax kastuu iska ishtihayn taa isagoo xadmalo kabiirayni weeye marka waxaa shardiga afraad aha ajnabiyeyni inay laba ajnabi kale yihiin ajnabi waxaynu dhahnay waa laba qof oo isgaya eragaasaa ugu wanaagsan laba qof oo isguursan kara weeye meesha maxaa ka baxay haddii ay noqoto walaasha iyo eedada iyo habaryarta iyo maxaa la dhihi jiray ilmaha caruurtaadii oo gabdhihii iyo kuwaasoo dhan way ka baxayaan kuma jiraan ajnabiyeyni baa la rabaa jamiil waxaa shardiga shanaad ahaa min ghayri xaa'ilin markan labada qof labada jidh ay istaabanayeen in mare aysan u dhexaynin ama wax kalateedaha aysan u dhexaynin laakiin gabadhii hadday golofis qabto qofkii wax ka gadanayso saa isku taabtaan weysadii ma jabayso xaailka lama shardiyo inuu haliid yahay yani wax adag inuu yahay la wax xataa aada u fudud hadduu yahay kadibna sidaa la isku taabto ilaahu dareenba ha la isku taabtee taa waa dembi dareen in la isku taabto laba qof aan isqabin oo sheeko kale ah dembigeeda weeye laakiin weysadii ma ka jabtay mar hadduu xaa'il jira weysadii mayna ka jabin waxaa meesha imanaya xaaskaagii aada qabtay ajnebi bay kaa tahay baabkan markii la joogo weysadii way kaa jebin marka iyadii haddii aad taabato xaa-illa aad ku taabato weysadu ma jabayso walow bishahwatinba aada u taabatidi marka shahwiya waxaa kuma xidhna meesha shantaas shardi wey waxaa la yidhi kabiirayni waa weyn waa qof xadushahwo gaari baa la yidhi ka waran xadushahwo waa la gaarhaaya hadduu ka baxo yacni sidee naantii weynaatay oo kale ayadii weysadii may jebin haa way jebin inkastoo in muran uu ka yar jiro madhabkeenna asaxiixu inay jebinaysa weye siduu imaamu nawowi kitaabkiisa rawdatu taalibiinna cumdatulmuftiin uu ku sheegay idan sharka saddexaad ama aan dhaho naaqidka saddexaad waxaa weeye iltiqaa'u basharatay rajulin wamra'atin kabiirayni ajnabiyayni min hayri xaa'il marka haddii aad qof taabato shuruudan laga helay oo sidan ah weysadii way jabtay madhabkaynu ka hadlaynaa lafca toobin kuma hayaynu dhahnay adiluu haystaa aw laamastumu baa deliil aha aw laamastumu nnisaaa saxaabadii baa tafsiirkeeda ku kala tagtay cabdulaahi bnu mascuud baa ku fasiray aw laamastumu waa taabashada caadiga ah cumar bnu khitaab iyo cabdulaahi bni cumar iyo rag badan baa ku fasiray imaamu shaaficina lamsiga wuxuu ku fasiray taabasho idan aayaddaasaa la haystaa culimo kalena si kale ay ku fasirtay nebi maxamed salawatullahi rabbi wasalaamu calayhi xadiidka laga wariyee ah dumarkiisiibuu intuu dhunkaday yuu salaada aaday isagii oosan weyse isagoona weysaysanin xadiisku imaamuulbukhaari baa daciifiyey waa sakaraad isagu la qaadan mahayo meelo kalaa la galgalaayoo axaadiid kalaa la keenaayo saxiix ah laakiin axaadiista oo ah caaisha waxay leedahay nebi maxamed isagoo tukanaya intaan hortiisa seexday nebi maxamed salawatullahi rabbi wasalaamu calayh ayaa markasta oo sujuudaya ayuu jaruufan jiray si aan meesha ugu banneeyo kadibna aan sujuudi jiray ou sujuudi jiray sidoo kale habeen kale waxay dhahdeen nebi maxamed salawatullahi rabbi wasalaamu calayhi baan raaraadiyey kadibna halkaa gacantayda ah meesha ku dhacday gomadiisa iyo meelahan lugta kaga dhahday xadiistaa baa la hayaa nebiguna salaaddii muusan ka bixinoo muusan weyse raadsanin wuu sii tukaday shaaficiya maa laga garheeli laga garheeli maayo waxay dhaheen oo inay mare u dhexaysay yaa ku sheegay inaysan u dhexaynin mid baana jirta qaaciido ahoo waxay yidhaahdaan idaa tadaraqa alixtimaalu ila adaliili badala alistidlaal waxay yidhaahdaan marba hadday daliilkii aada keento ma sidan baa ma sidan baa ixtimaal hadday suurtagal u yimaado arbay sidan ahayd arbay sidan ahayd istidlaalkii buu burayaa idan culimmada shaaficiyadaha madhabkoodu uu yahay waa warka waa midda kale eh soo kuuma fiicno inaad aayar iska weysaysato aayar sidaasaa kuu fiican salaad laakiin shaafici iyo xanaabilo ay isku haystaan haddaad ilaahay la hortagto bal ka war laa tu aan la isku haysana xanaabiladii iyo culimmadii kale may ku dhahayaan maxaad u weysaysatay may ku dhahayaan kuma dhahayaan maxaad u weysiisata marka aayar ixtiyaadka mar kasta kuu fiican soomaa ixtiyaadka mar kasta kuu fiican idan taasaas weeye ka soco waxaa afreeya masu qubulil aadamiyi bini aadam xubinkiisa taranka ee hore taabashadiisa aw xalqati duburihi dabadiisa wareegeeda taabashadeeda bibatni araaxati calaa cashana lagu taabto aw butuuni alasaabici faraha calooshoodana lagu taabto naaqidka afraad ee weysada jabiya waxaa weeye hee waa qofkii oo xubinkiisa xubin taran taabta ama daba wareegee taabta kuna taabta calaa cashiisa intaa weeye marka la leeyahay xubin taran waa inuu taabto ama daba waa inuu taabto ama kas ha noqoto ama kama ha noqoto tii hore aan soo sheegnay lamsiga ahayd iyadana loo kala qaadi maayo adigoo soo socda salaada soo socda haddii qof gacanta ay kaaga dhacdo dumar ah saa isku taabataan waa soo weysaysan tanna haddii aada xubinkii taranka ahaa aad sahwan aada u taabato iyadana waa soo weysaysan ama kas ha noqoto ama kama ha noqoto waa midda kale eh ama xubinkaaga taranka iyo cawradaada ha noqoto ama tu kale ha noqoto waa midda kale ama ha lagugu qasbo ama yaan lagugu qasbin waa midda kale ama dareen u taaba ama dareen ha u taabanin waxaa taabanaysa ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo ha noqdo maxaa la dhihi jiray qof yar ama ha noqdo qof weyn qof dhintay ha noqdo ama qof nool ha noqdo qof maxramkaaga ah ha noqdo ama qof maxramkaaga ah yuusan noqonin qof maxaa dhihi jiray meesha aad taabanayso wax nabad gashan ha ahaato ama wax ingeganoo qalalan ha ahaato maalan shalal baa kaga dhacay balalaati buu qofkii noqday xubinkiisi tarankaabaa balalaati haddaad taabato way kaa jabi weysadu mutasilaada ama munfasilaada culimmadu dheheen xubin taranoo bannaan yaalla haddaad iska taabato weysadii way kaa jabi isagoo ku dhegan yahay meeshiisii haddaad taabatana weysadii way kaa jabi idan taabashadaas weeye intee lagu taaban ma meel kastaa haddii meel kasta la dhaho waxbaa ka iman intayna sheegin horta culimmadu waxay u daliishadeen xadiiska ah man masa dakarahu falyatawada xadiidkii busra bintu safaan xadiid kalaa jira insha allahu meelo kalean tacaarudka ku xallin doonaa man masa dakarahu falyatawada uu nebigu sal alla alay waslam yihi xubinkiisa taranka qofkii taabta ha marka taabashaduma taabasho kastaa maya waxaan dhahnay waa bibatni raaxati aw butuuni alasaabic waxaa weeyaan warka kooban gacmahaaga markaad saa isoogu daboosho inta qarsoomaysa welibana xoogay isku yarnabtay dheheen culimmadu inta qarsoomaysa haddii aad ku taabato wixii aan sheegaynay oo ahaa qubulil aadamiyi aw xalqati duburihi haddii aad ku taabato weysadii way jabtay laakiin inta madow iyo dubkan kale haddii aad ku taabato weysadii ma jabin haddii la dhaho taabasho besay weysadu ku jabi oo intan la shardin maayo xubnkaaga taranka boodyaha laga yaaba inuu taabto taabashaa imaatibaa lagu dhihi ma ka baxsanaysid marka intaasay culimmadu dhaheen maxay u deliishadeen xadiid nebi maxamed salawatullahi rabbi wasalaamu calayhi laga wariyo oo ah idaa afdaa axadukum biyadihi ilaa farji sitrini iyo xijaabna uusan u dhexaynin haweysiituu nebigu sal alla aleh wasalam yiri xadiid culimo fara badan ay wariyaan weeye daara iyo bayhaqi iyo axmed iyo rag fara badan ay wariyaan xadiidka idaa afdaa imaamu shaafici baa fasiray imaamu shaafici baa ku siray ifdah waxaa la yidhaahdaa inaad inta ku taabato calaa casha inaad ku taabato ayaa la yidhaahdaa imaamu shaaficina tafsiirkiisa waa la xujaysan sababtaa ah waxaynu soo sheegnay inuu ahaa imaam min a'imati luqa soo maa shicirka iyo cilmiga luqada ayuuba kaga sarreeyey fiqiga iyo usuulka iyo xadiidkaa la dhihi karaa soo mahay idan taas weeyaan masu qubuuri alaadamiyi aw xalqati duburihi bibatni araaxati aw butuuni lasaabi su-aal baan idin weydiin idinkaana ka jawaabin su-aasha waxay tahay masiga iyo lamsiga lamsi waa qodobka saddexaad baynu ku soo maray soo ma ahayn masiguna waa kan aan hayno furuuqda u dhaxaysa markaad kii hore fahantay kana fahantay maxaad ka soo saari kartaa axsant ka hore ee lamsiga ah iltiqaa' u basharatay ah markaad saa u taabato qofkii dumarkaa labadiinni weysaba ka kacwey laakiin tan sooma aho waxa weeyaan adigii taabtay bay weysadu kaa jabtae kii la taabtay isagu dembi waxa malo iska tukanaya waa waaxid hay sheekh axsant khayr laabs waxaa weeye meesha lagu taabanayo tan waxaan dhahnay bibadni raaxa intaasaan dhahnay sooma laakiin tii hore lamsiga hataa xataa intan qof weynaya kaaga dhacdo waa salad waa soo weysaysanaysaa labo haysheh axsanta khayrlaakusi waxaa weeye taa waxaan dhahnay ajnabiyeyni soomahayn tan laakiin hooyadii u istijeynaysay ama ka dhaqaysay saxaradii iyo kaadida ka dhaqaysay wiilkeedii yarkaa ka kac weye wiilkeedii aad ka kac weye haye ashee hal shay samayn a ah, hal shay hay sheekh ya lamsi ma maql rajulin wa mraa axsant tii waxay ahayd laba jinsi oo kala duwan soo tan laakiin adigii haddaa istaabatay ka kactay nin kale haddaa taabatana ka kac labadii dumar hadday istaabtaanna ka kac haye aysha soo lama sheegi ya ha sheeg Ah, dhinac kaleu ka sheegay sheekh saxwi meesha lagu taabanayo bay ahayd laakiin tan waxaa weeyaan waa meel mucayan ahoo qobol ama xalqati duur ah. taana haddaad ka taabato dhabarka hataa iyadoo waxba ku dhaxan ka kacay almuhim furuuqaadkaasaa u dhexeeya in la fahmo unbaa muhiim aha intaas ayaynu oga baxaynaa nawaaqid ulwuduu weysadii way jabtay tartiibka sheekhu aad buu u fiican yahay weysadii jabtay ma jabtay weysadii haa maxaa iga xaaraan ah maxaan igu dhowaanayn maxay sababaysaa maxaan ii banaanayn masaladaas uka hadlaya inta daboolmayso un inta daboolmayso un faslun haadaa kani faasilun man qofkii intaqada uu jabo ee uu buro wuduu'uhu weysadiisa qofkii uu buro xaruma waxaa ka xaaraanaha calayhi mankaa qofkaa waxaa ka xaaraanaha arbacatu ashyaaa afar arrimood baa ka xaaraan ah alsalaatu salaad baa ka xaaraan aha waawaafu awaaf baa ka xaaraan aha wamasu lmusxafi musxafka inuu taabto ayaa ka xaaraan ah wa xamluhu xambaaritaankiisa ayaa ka xaaraan ah halkan sheekhu wuxuu inoo sheegayaa qof aan weyse qabin oo weysadiisii jabtay afartii arimood mid ka mid ahana ay ku jabtay hee maxaa u bannaanayn afar shay buu inoo sheegay kadibna wuxuu inoo sheegi doonaa qofka junubka ah maxaa ka xaaraan ah kadibna wuxuu inoo sheegi doonaa gabadha xaydkii nifaaska qabta maxaa ka xaaraan ahaa kan waxaa la yidhaahdaa man intaqada wuduu'uhu muxdis baa la yidhaahdaa qofkaas maxaa ka xaaraan ahaa muxdidka ahaa afar arimood baa ka xaaraan ah ta koowaad weeye asalaatu baa ka xaaraan ah asalaa baa ka xaaraan ah nebi maxamed salawatullahi rabbi wasalaamu caleyhi xadiidkii aan soo sheegnay saxiixa ahaa waa kii dhahay laa yaqbalu allaahu salaata axadikum idaa axdata xataa yatawada qof idinka idinka mid ah haddii uu xadad la yimaado ama uu ka yimaado ama uu xadado adi nawaaqidii mid ka mid ah uu ku dhaco salaadiisa lama aqbalayo ilaa uu ka weysaysto salaata axadikum baa la yidhi waa salaadoo dhan ama farad ha ahaato ama sunna ha ahaato ama janaaso ha ahaato ama wax kastoo salaad u eg ha ahaataba ay culimmadu dhaheen sida sujuudi tilaawo oo kale adigoo qur-aankii akhrinaya qur-aankii korka ka akhrinaya masaajid meel iska fadhiya masaajidka fadhiya ama meel kala fadhiya haddii aad aayad oo sujuudu tilaawo ah aada soo marto kadibna sujuudi tilaawo aad soo marto ma sujuudi karti haddaada weyse qabin sidoo kale adoo meel jooga waxaa lagu soo sheegay arin farxadlo maasha allahu ah sujuuddii sujuudu shukriga ahayd ma dhici kartid ilaa inaad soo weysiisata mooyeen idan salaad oo dhan iyo wixii shakligeeda labaa xaaraan ah una dhowaanaynin qofku xadiiskaas baana daliilu ah allaahuma laba shay baa laga soo reebi karaayoo ah qofku haddii uu faaqidi uhureyn yahay faaqidi uhureyn waan baran doonaa labada lagu dahaaro qaato faaqidi dahuureyn waa labada dahuureyn waa biyaha iyo carada weeye qofka hadduu labadiiba waayo salaaduu iska tukan caadi wey xurmatan lilwaqti insha allah waan gaari doonaa xukun bay yeelan doontaa sidoo kale qof kale oo muxdid ah oo weysadii ka jabtay oo tukan baa jira yaa sheegi kara aisha axsant daa'im alxadadka xalay aan soo marayna weye soo qofka daa'imulxadadka ahaa isagaiyo xataa wixii ka socda wuu tukanayaa sooma idan salaadii ka xaaraan mu marka labadaa shay ka soo reeb man intaqada wuduu'uhu xaruma calayhi arbacatu ashyaaa kow asalaatu laba waawaafu awaafku wuxuu leeyahay mid rukni ah awaafka awaafulifaadaha la yidhaah wuxuu leeyahay awaafku mid waajib ah awaafulwadaaca oo kale awaafku wuxuu leeyahay mid oo manduub aha sida dawaaful quduumka oo kale dawaafku mid iska mustaxab ahaa jiro oo adoona xajinaynin oona cumraysanaynin baad aayar dawaafka iska geli kartaa adoo soo dawaafii sooma dhammaan isku duuduub dawaafoo dhan weysadii adoona qabin inaad dawaafto waa xaaraan mana bannaano waxaana loo deliishaday xadiidkii fi sunan ku jiray nebi maxamed salawatu ullahi rabbi wasalaamu calayhi laga werinaya nabiga uu lahaa addawaafu bilbeyti salaatun ilaa ana allaha axalla fiihi alkalaam beydka oo la dawaafo waa salaada oo kale laakiin hal shay baa la baneeyey oo hadalka ah salaadda inaad ku dhex hadasha ma bannaana tan laakiin hadalka waad iska sheekayn kartaa ama adkaaraad akhrisan kartaa wakuka waa iska caadi idan dawaafku isaguna ma bannaana qofka weysadiisii ay jabtay waxaa saddexaha masulmusxaf musxafka oo la taabto iyadana ma bannaana almusxaf wاlmisxaf wاlmasxaf muhallaثaة اlmiim weeye miimkeedu waa muhalla muhalla waxaa laga wadaa saddexda dhinac waad xarakayn kartaa luqa carabiya waa iska caadi musxafka in la taabto qofkii aan weysada qabin uma bannaano musxafow maxaa lagu dhahaa kitaabka qur-aanka bas aad u malayn maya musxafka inooga baahan inaan tacriifinno qeexno musxaf waxaa la yidhaahdaa wax kasta oo qur-aanku uu ku qoran yahay lidaraasatina loogu qoray bay culimadu dhaheen lidaraasati walilqiraa'ati loogu qoray bay dhaheen maxaa soo gudagelaya looxeeni caadi aan qur-aanka ku jira ku qoran jirnay buuggan hadda loo guurayee lagu bedelay kitaabka qur-aanka ahaa dhammaan wuu soo gudagelayaa idan ma bannaana qofkii inuu taabto culimmadu waxay daliishadeen laa yamasuhu ila almutahharuun iyo laa yamasa alqur'aana ilaa taahir inkastoo xadiidka laa yamasa alqur'aana ilaa daahir ahaa uu mursal yahay oo laga hadlay culimmadu ay ka hadlaan insha allah meelo kalean kaga hadli doonaae ayay u daliishadeen mana bannaano madhabkuna sidaa weeye musxafku haddii dhowr qaybood bay u kala qaadaan isagii keligii ma qaadi maxaa la dhihi jiray taabashada waa la diidi masaladan soo socotaa la kala qaadi ta saddexaad waxaa weeyaan afraadan dhaho wa xamluhu musxafkii inaad xambaarto ma bannaana culimmadu maxay u deliishadeen deliil ay u hayaanoo cad ama aaya qur'aaniya ama nas nabi sal alla alay wasalam xadiid ah midna ma jiro laakiin qiyaas jeli oo aad u awood badan bay u hayaan qiyaaskaasina waxaa weeye mar haddii la diiday taabashadiisii loona diiday in la xurmeeyey iyo tacdiim kitaabkii rabbi subxaana wa tacaala la weynayo fama baalka inaad xambaarto ka daran yahay aad buu uga daran yahay xamligaas culimadu waxay leeyihiin waa la kala qaadqaadi waxaana loo kala qaadi ma keligii baad xambaartay mise wax kalaad la xambaartay ood la qaaday haddaad keligii xambaartay waa xaaraan ma bannaan adigoon wayse qabin laakiin haddaad alaab kale la xambaarto ka waran haddaad alaab kale la xambaarto waan fiirinaynaa qasadkaaga qasadkaagu ma alaabta basaad ujeeday kitaabka uu iska soo raacay ha alaabta basaan u jeeday xaaraan markaa ma noqonayso hadday ka waran noqoto labaduban u qastay alaabtana inaan qaado kitaabkana inaan qaado culimmadeenna khaasatan raggii qamaraynka labadii nin ibnu xajar ilhaytam iyo ramli way isku maan maandhaafeenoo maxaa la dhihi jiray ibnu xajar wuxuu leeyahy waa xaaraan ma banaano mar qasad kitaab hadduu soo galayba ramlina wuxuu leeyahay xaaraan ma aho waa caadi waad wada qaadi kartaa suurada saddexaad waxay noqon kartaa musxafka keligii baan u qastay alaabtuna tabacbay iska ahayd xaaraan wey taa waa iska sii fahmaysaa sooma suurada afraad waxaa weeye haddii kitaabkii iyo alaabtii is ku jirtay halka meel ku wadi jirtay haddaad iska qaaddo oon oo iska idlaaqdo ooda u jeedin laa kitaab walaa mataac walaa ay shay aada u jeedin culimadu iyaduna way ku kala tegsan yihiin ramli wuxuu leeyahay raxmatullaahi caleyh xaaraan ma ah waa iska qaadi kartaa ibnu xajar wuxuu leeyahay ma qaadi kartid idan afartaas suuro ayaa ka soo baxaysa kitaabka xambaaritaankiisa laba jeer waa laga soo reebi haddii kitaabkii oo meel aan munaasab ahayn yaalla meel qashin ah ku dhex jira adigiina aada weyse qabin ma waxaad ihi ku daa aan soo weysaysta ku daa kadibna waa tegi waa soo weysaystay aslan kitaabka maxaa loo diidanaa inaad qaado waxaa loo diidna xurma soomayn iyo ixtiraam iyo tacdiim soomaynha de hadduu ka daran yahay meeshuu yaalla ka soo qaad xataa adoon weyse qabin waa midda kale eh kitaabkii oo meel saaran oo dhacayaad aragta markaasad hadhace ukaadiwan soo weysiisane laalaalaa waad ku boodioo waad qabanaysaa kadib meeshii munaasabkaayd baad dhigaysaa soo weysiisa haddaad soo weysan aday ku taallaa taasna waa laga soo reebi waxaa kaloo laga soo reebi qofka yarka ah ardada yararka ah iyaga inay weysaystaan waa laga rabaa kitaabkiisa laakiin haddayna weysaysan waa iska caadi dhib malo kuwa iyagana waa laga soo reey hal su-aal baa imanoo ahaa haasatan masigan iyo xamligan ku iman oo hadda kitaabkii qur-aanka waxaa lagu wataa taleefonkan baa lagu wada wataa taleefonkan musxafkan laga waramaya culimmadu ay dhigeen xukunkiisa ma qaadan mise ma qaadanaya horta marka koowaad waa inaad ogaato inay tahay masaladu masale oo min fiqi nawaasil ka mid ah masaa-isha cusub xilligan casriga imaatay idan culimmadu way ka hadleen waxayna haleeshiyeen masalo masalada la haleeshiyey aynu sheegnay ah waxa weeye kitaabkii oo tafsiir ah maalan inaad qaado adoo weyse qaba adoon weyse qabin waa iska caadi inaad taabatana waa iska caadi culimadu waxay dhaheen jawaalkan ama telefoonkan ama jihaaskan iyo horyaala dhammaantood waxaa ku jira intaasoo brogaraam iyo intaasoo barnaamij iyo intaasoo waxbaa ku jira idan tafsiirkiibuu la mid yahay bay dhaheen waad qaadi kartaa waadna ka akhrin kartaa dhib malahay dheheen culimo qaar masle waa laisku khilaafi sooma iyadii baa imaad culimo qaarkeed waxay leeyihiin musxafka qur-aanka ku jira telefoonka wuxuu la mid yahay qur-aanka ku jira daakiradaadii iyo maskaxdaada ku jira idan laa wax la shardin iyo wax la fiirin iyo walaa ay shay ma jiro ilaahu keligii muu ahaado oo brogaraamka kuugu dejisan qur-aan keligii mu ahaada lama fiirinayay dheheen culimo kale waxay leeyihin qasadkaa la fiirina markaad fiirinaysay intii kalen soo sheegnay waa la fiirin lakiin ugu dhowaa dhihi karaa in la haleeshiiyo tafsiirka in la haleeshiiyo teeda oo kadibna sidaa la fiiriyo jamiil qofkaa weysadiisu ay jabtay intaa oo arrimood ayaa ka xaaraan ah waxrum waxaa ka xaaraan ah cala qofkii janaabada qabayna sittatu ashyaaa ah lix arimood baa ka xaaraan ah asalaatu salaad baa xaaraan ah waawaafu awaaf baa xaaraan ah wamasul musxafi musxafka oo la taabtaacaya xaaraan ah wa musxafkii xambaaritaankiisa ayaa xaaraan ah walubsu nagaadi fi lmasjidi masjid dhexdii in lagu nagaadana waa xaaraan wa qiraa'atu alqur'aani qur'aanka qiraa'adiisa iyo akhritaankiisana waa xaaraan haddana waxaynu ka hadlaynaa qofka janaabada qaba ee junubka ah maxaa ka xaaraan ah lix arrimood baa ka xaaraan ah laakiin su-aashu waxay tahay lixda arrimood intaynaan bilaabin man huwa aljunub qofkeebaa junub ah gadaal wuxuu ka sheegi doonaa xaydka iyo nifaaska goonibu ooga warrami doonaa oo dee junub ma soo gudagelayaan marka junubku qofka junubay yaa wey waa su-aal iyadan xadadka akbarka xaydkii nifaaskii baa soo gudagelaya sheekh ay sheekh ixtilaamaa ah ay khuruuj lmani waaxid maxaa soo gudageli oo kale ilaaj اlxashafati في اlfarji maxaa soo gudageli oo kale yani labadaa inaad ku nasataan ma rabin bi aslan tan soo socota sheegaday ya rag iyo dumar soo gudaan waxba dhima caadi midda soo gelaysa maxaa way sheekh ay sheekh koraha eh mudha maxaa ka xaaraan noqon maba jooge hay sheekh hay koraa sheekh sax wey alwilaadatu alwilaayadatuna intay soo gudagela sheekhana alwilaayadatuna intay soo gudagela soomaya ha leana manimat jamid idan lix arrimood baa ka xaaraan ah afar ka warrami mayno afartii muxdidka ka xaaraanta ahayd qofka junubka ahna min baabi awlaa soo diyaar ma oh leanna xadid akbara ah way xadiidkiisu lababaan ku daraynaa oo ah allubthu fi lmasjid iyo qiraa'at alqur'aan allubthu fi lmasjid ma banaano masjid in lagu nagaado ma banaano sidoo kale waxaan banaanayn masjidkii qofku intuu dhaho kuma nagaanaya intuu halkaa ka soo galo albaabka inuu iska warwareegeysto taradud kuna noqdo agga u noqdo agga u noqdo agga u noqdo laalaa iyadana ma banaano isku xukun culimadu waxay dhaheen qadarka la diidan yahay lubsiga maxaa la dhihi karaa dumaniine intii oogu yarayd dumaniine inta oogu yara waxaan gaari doonaa insha alla kitaabkagubi biqadri subxaana allahi wey bixayu yastaqiru kulu cudwin maxallahu soomahayn saas wey waan gaari doonaa idan lama wax yar inaad ku nagaato xataa lama ogolo culimmaduna waxay u deliishadeen aqwaal saxaaba ayaa ugu xoog badan waxay u deliishadeen cumar bin khaaab iyo eyrkii ayaana laga soo guuriyey qiraa'at alqur'aan allubthu fi lmasjidi mee tan eh, asxaabada laga soo warinayo waxaa weeyaan tan qiraa'at alqur'aanka ah qiraa'at alqur'aanka saxaabadaa laga soo wariyey xadiidna wuu jiraa inkasta oo xadiidka dacfi lagu sheego culimmada qaarkeedna maxaa la dhihi jiray ay taxsiin iyo waxgaadhsiiyaan marka allubthu fi lmasjidna ma bannaana qiraa'at alqur'aanna ma bannaana qiraa'at alqur'aan markii la leeyahay qofkii junubka ahaa aayaad qur'aanka ka mid ah isagoon u qasdaynin biqasdi lqiraa'a wuu akhrin karaa sida isagoo janaabo qaban buu seexanayaa dee ayatul kursigii wuu akhrinayaa wuxuu kaloo akhrinayaa labadii aayadee u dambaysay suurat albaqara wuu akhrinayaa wuu ku isagoo janaabo qaba hadduu gaari fuulayo ama diyaarad uu fuulayo ama uu safrayo iyadana subxaana aladii sakhalanana haadaa wuu akhrin karaa biqasdi aldikri laa biqasdi alqiraa'a ayuuna u akhrinaya wayaxrumu waxaa xaaraanaha bilxaydi bisababi ilxaydi xayd sababkii waxaa ugu xaaraanaha casharatu ashyaaa toban arrimood alsalaatu salaad baa xaaraan ah watawaafu tawaaf baa xaaraan ah musxafi musxafka oo la taabto ayaa xaaraan ah wa xamluhu musxafkii oo la xambaaro ayaa xaaraan ah walubthu nagaadid filmasjidi masjid dhexdii lagu nagaado ayaa xaaraan ah wa qiraa'atu lqur'aani qur'aankii inay gabadheeda akhrida ayaa ka xaaraan ah wasawmu soomkii ayaa ka xaaraan ah waalaaqu ninkii inuu xaaskiisa furay iyadoo dhiiggii qabta ayaa ka xaaraan ah walmuruuru maritaan filmasjidi masjid inay marta ayaa ka xaaraan ah waa sagoorma waa in khaafat haddii ay baqdo talwiisahu masjidka wasakhayntiisa haddii ay ka baqdo alistimtaacu ku raaxaysi bimaa bayna asurati xudun inta u dhaxaysa iyo warukbati low ama jilib kolba waxaa u taqaanaba inta u dhaxaysa waa ka xaaraan xaydka waxaa la mid ah nifaaska gabadhii haddii ay xayd qabto dhiiggii caadada ay qabto ama nifaas ay qabto nifaas leedahay toban arrimood ayaa ka xaaraan ah oy dhib yartahay iyaduna waxaan u kala qaadaynaa horta tobankaa arrimood siddeed arrimood iyaday ka xaaraan tahay laba arrimoodna ninkeeda ayay ka xaaraan labada arrimoodee ninka ka xaaraan tahay waxaa weeye furitaanka oo talaaq ah iyo istimtaac bima bayna surati waalrukba sideedda kalena iyada ayay ka xaaraan yihiin lix weynu soo marrayoo alsalaatu waltawaafu wamasu lmusxafi waxamluhu xamluhu fi lmasjidi iyo qiraa'at alqur'aan intaa waynu soo marrayoo junubkii baynu ku soo marray gabadha qur-aan ma akhrin kartaa mise ma akhrin karto waa masalo culimmadii hore ay isku khilaafeen haddana waa la isku khilaafayo waxaad iga rabta ani waxa weeyaan inaan kuu sheegeesh madhabka shaaficiyada wuxuu qabo madhabka shaaficiyada wuxuu qabaa qabadhu inayna qur-aan akhrinaynin ayuu qabaa qur-aan ma akhrinayso umana dhowaanayso hadday dhahdo macalimad baan ahay iyo hadday dhahdo qur-aan baa iga fakanaya iyo wax kasta hadday sheegto gabadh xayd qabto ama nifaas qabta qur-aan uma dhowaanayso agtiisana ma marayso kitaabka iyadoo xurmaynaysa saxaabiyaadkii iyo dadkii horeba qur-aanka maysan akhrin jirin sidii laga soo werinaya axaadiista qaarkoodna laga fahmaye laga qaadanayo maynana dhihi jirin waxaa iga fakanaya qur-aan baa iga fakanaya iyo hebel baan muraajacaysanaya iyo xifdis haddaa xifdis iyo waxa ay gabadha ay rabto qur-aanka way dhegaysan kartaa taasina dhib ma laho laakiin waxaa igu yaabku badnaa waxaa weeyaan in la dhahay waxaa dhihi jiray qur-aankii macallimiinta xataa ay dheheen gabdhihii haddii la dhaho waa la fasix de dadkii baa naga wada kala tegi oo tanna way tegi tanna way tegi kaas taana waa la yidhi wallahu aclam laakiin madhabkan ka warramayaa ma fatwoonayo waxbana kama sheegayo laakiin ka madhab ahaan masaladu warkeedu way caddahay okoka asawmu soomkuna waa ka xaaraan oo nebi maxamed salawatullahi rabbi wasalaamu calayhi waa kii lahaa markuu nuqsaanu diiniha uu sheegayay gabadhu markay xaydo soo iyada aan tukanin aana soominna u laha idan salaad uma banaano gabadh xayd qabta soom uma bannaano ayaan ka wada walaaqu alaaqna waa xaaraan alaaqu waa xagga ninka gabadhii oo dhiiggii qabta dhiiggii qabta inuu furo ninkii waa xaaraan cabdullaahi bni cumar baana sameeyey cumar baana nebi maxamed salawatullahi rabbi wasalaamu calayhi u sheegay nebi maxamed salawatullahi rabbi wasalaamu calayhina wuxuu yidhi waxaad amartaa cabdullaahi inuu gabadha soo ceshado kadibna ha furoo ciddadii ilaahay amray fatalliquuhunna licidatihinna uu yidhi ha ku fure gabadha iyadoo xayd qabta yuusan furin ciddadaa haddii kale lagu dheeraynayaa arrinkaa xaqiiqatan in aada looga digtoonaadaad fiicnaan laha leanna gabadhu markay xayd qabtay dhiig qabto waxyaalo badan oo maxaa dhihi jiray dabeecadeedii iyo wax kasta ah wuu isbedelayaa ayada dhan waa qof xanuunsan weeye marka waxyaalo qaarkood baa laga yaabaa inay kugula hadasho adiga intaa iska xanaaqda inaad dalaaq ku furto ood ku furta iyadoo xaydkeedii qabta xaqiiqatan waa dunuubta waaweyn bay culimada qaar ku tiriyaan in loo dhowaado mee amarka ilaahay in la qaato ayaa habboon ilaahay uu yidhi fadalliquuhunna liciddatihin waxaa kale oo ka xaaraanaya gabadha xaydka qabta ama nefaaska qabta almuruuru fi lmasjidi in khaafa talwiitha inay masjidka marto waa ka xaaraan ogow ninka janaabada qaba masjidka wuu mari karaa waxaa loo diidanaa lubthi buu ahaa iyo nagaadi inuu ku nagaado laakiin gabadhu masjidka mama mari karto waa goorma waa marka ay ka cabsanaysa masjidkii inay wasakhayso dhiig iyo wax inuu kaga daato laakiin hadda oo la hormarayo gabdhihii olweys iyo waxyaalo kale ay qaateen waa iska mari kartaa laakiin kuma nagaan karto lubsi iyada looma ogolo almuruuru fi lmasjidi in khaafa talwiihahu ma bannaa ka tobnaad een bannaanayn waxaa weeyaan alistimtaac bimaa bayna asurati waalrukba inuu ku raaxaysta ninkii xaaskiisii inuu kaga raaxaysto xudun iyo low inta u dhaxaysa ma bannaano masaladan istimtaaca ah culimmada madhabkeenna ayaaba isku khilaafsan maa bayna surati warukba horta aan kala qaadqaadno saddex suuro aynu ka soo saarno suurada koowaad waxaan dhahaynaa waxa surada ka koreeya rukbadana ka hooseeya taa inuu ninku ku raaxaysto waa caadi dhib kuma jiro waa midda kale inuu ninku kaga raaxaysto xubinkii taranka ahaa taa iyaduna waa xaaraan murankama jiro waxaa soo hadhay waxaa weeyaan bayna asura warukba bayna surati waalrukbati ayaa soo hadhay bayna surati warukbati intaynaa gaadhin suuro kale saddexaad aan kasoo soo tanata afraad aan ka dhigno nafsa sura ka waran wa nafsa rukba ka waran xuduntii laftirkeedii mogta xuduntii korkeedii waan ka hadalay lowgiina hoostiisii waan ka hadalay meesha iyadoo xaaraannimeedkeeda isla ogeyn waan ka hadalay xuduntii iyo rukbadii ka waran bal intaana maabeyna soo gaadhin imaamu raxmat ullaahi calayhi wuxuu yidhi way bannaan tahay kutubtiisuuna ku yidhi sida majmuuca iyo tanqiixa ayuu ku yidhi way bannaan tahay suradii iyo rukbadii laftirkoodii haddaan ka soo tagnay suurada afraad waxay noqondaynas waxay noqonaysaa maa bayna asurati waalrukba inta u dhaxaysa inta u dhaxaysa xaaraanbaa mise xaaraan ma aho imaamu nawi laftirkiisa wuu isbaraanbaray suberber waxaan ka wadaa mar rasidan buu yidhi mar rasidan buu yidhi mar wuxuu yidhi way iska bannaantahay meesha waxaa la diidan yahay waa meesha uun maxaa la dhihi jiray xubinka taranka unbaa la diidan yahay mar wuxuu yidhi maya maa beyna asurati waalrukbati baa la diidan yahay kitaabka taxqiiqa wuxuu ku leeyahay waxaa xaaraan ah uun wadi iyo reeraysi isnacuu kula shayin ila nikaaxu nebigu salawaatu ullahi rabbi wasalaamu caleyh yiri wax kasta ku sameeya gabadha dhiigga qabta waxaan nikaax ka ahayn nikaaxna waxaa laga wadaa jimaac idan xadiidka isaga oo qaadanayo kitaabkiisa taxqiiqa wuxuu ku leeyahay waxaa xaaraan uun wadiga marka suradii waa bannaan tahay rukbadii way bannaan tahay soo soco way bannaan tahay xubinkii taranka ahun iska ilaali kitaabka rawdahana wuxuu ku leeyahay maa bayna surati warukbati baa xaaraan ah madhabkuna waa sidaa maa bayna surati warukbati laakiin imaam nawowi su-aal baan idin weydiin haddii aan rabno inaan kala tarjiixinno labadiisa qowl yaan qaadanaynaa anu waxaan idin dhiibay un baan idin weydiin bas dayntaan idin siiyey si ya maya imaam nawi laftirkiisaan aadnay hadda imaam nawi laftirkiisa labada qowl ee uu ka lehay baan aadnay taxqiiqa marka fasaxa ilaa meesha mooyeen marka taxqiiqa warkiisaan qaadanaynaa haddii daliilka ma inaan ka fiirin mayn meel kale inaan ka fiirin sheekhana laba kitaab baa isla yaala labada kitaab isla yaala waxa weyaan taxqiiqii iyo rawdihii soomo imaam nawowi qowlkiisa haddaan fiirino xaggeen qaadanaynaa taxqiiqaan qaadanayna daliilkan uu dhow yahay saa sheegtay soo lanna waxaan dhahnay xaqiq fajamic uma naqix ilkutub farawdatun yeliihi minhaaju dalab farawda intaa imaaday meel dambu imaaday marka xaqiqii u horreysay sooma haynaba idan taxqiiqi hal masale aan ku gebagabeeyo masaladaas waxay tahay alistimtaacu bimaa bayna asurati waalrukba istimtaac baa la yidhi fiiradii ka waran gabadhii ninkiisi hadduu fiiriyo oo raaxaysi isha uu kaga raaxaysto ka waran haddii aad fiirisay erayga meesha ku yaalo horta culimmadeennu waxay kala cabiraan mar almubaashara hadday mubaasharo noqoto nadar meesha maba imanayso sax laakiin al-istimtaac haddaa ay la dhaho gabadhii inuu kaga raaxaysto intii la sheegay maa biina surati warukbati ah bishahwatinna uu kaga raaxaysto isha uu kaga raaxaysto ma bannaano ayaa kasoo bixi hadduu xaa'il iyo wax jira iyadu waa iska caadi hadduusan biduuni shahwa uu u fiiriyana waa iska caadi ereyga waxaan la tacaamulaynaa ah al-istimtaacu bimaa bayna asururati warakbati culimmaduna ay sheegaan markii mubaasharo la dhaho soomo mubaasharo haddii la dhaho nadar meesha maba imanayo sooma ibnu xajar raxmatullaahi calayhi baa marra xagga doortay istimtaac in laga cabiro marra mubaasharo masalada ka dhalanna waad fahantay masalada nadarka weeyaan kitaabkii sharci icaabka ahaa wuxuu doortay maxaa la dhihi jiray midda mubaasharada ah tuxfahana mid buu doortay adi labadooda mid buu kala doortay almuhim nadarku halkaasuu soo gelaya si kastaba ha ahaatee al-istimtaacu bimaa bayna asurati waalrukbati ma bannaana gabadhiga ma bannaana idan masaa-isha afarta ah ayaan qofka muxdidkaa u bannaanayn lixdana waxayna u bannaanayn qofka junubka ah waxaa ka xaaraan ah gabadhii xaydka ama nifaaska qabtay iyadana toban arrimood baa ka ah faslun asbaabu tayamum hada wsala allah waslama calaa rasuulihi alamiin wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin